بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل فصل كان مؤلفku wuxuu kaga hadli doonaa ruknigii shanaad ee arkaanta khuluca ka mid ahaa wahuwa asiiqa siiqadii buu kaga hadli doonaa waaya waa kaan soo tilmaannay in khulucuu leeyahay shan rukni zawj iyo multasimun liciwad iyo budci iyo ciwad iyo siiqo marka afartaa kale waan ka soo hadalnay siiqada ayaa inoo laabnayd wuxuu idhi alfurqatu kala tagii bilafdin bilafdi اlkhuluc khuluca lafdigiisana ku dhacaysay alaaqun alaaq weeye wa fii qowlin qowlba wuxuu leeyahay maye faskun fasakh weeye faskhigaasoo laa yanqusu waxba aan u dhimaynin cadadan tiradii alaaqa waxba u dhimaynin facala alwali qowlka hore haddaan ku soconno lafdu lfaskhi fasakha lafdigiisu kinaayatun kinaayo weeye waalmufaadaatu furashadiina ka khulcin khulucun bay la mid tahay filasaxi muctamad walafdu lkhulucu khuluca lafdigiisuna sariixun mid cad weeye وفي fii qowlin qowlba wuxuu leeyahy maye kinaayatun sarbeeb weeye facala alawali qowlka hore haddaan ku soconno low jaraa hadduu ku dareero lafdii khulucu bihayri dikri maalin ayadoon xoolo la sheegin wajaba waxaa waajibaya mahru milin mahru mili ayaa waajibaya fil asaxi muctamad haddaan qabanno khulucu alfaaddiisu waa alfaada cad ee aan u niyo u baahnayn waa alfaada maldahan ee aan muraadka ku caddayn bimacnaa laba macno ay ixtimaashaa macnihii khuluca iyo macno kale walidalik niyo ayay u baahantay marka mualifku wuxuu eh, ku bilaabay alfaadii sariixa ahayd wuxuu yidhi furada marka lagu kala tago lafdulkhulc lafdiga khulca waa alaaq buuri waaya macnaha lafdiga khulc hadduu ninkuu xaaskiisa uu ku khulco uu dhaho khaalactuki bikadaa intaasaan kuu khulcay ma alaaq baa mise waa ma alaaq baa lafdigaas oo waxaa ka laazimaysa axkaamtii alaaqa waxa weeye cadadkii dalaaqa ayaa ku dhinmaya oo hadhow markii hadduu saddex ku qabay maalan oo sidaa dhaho dalqad baa tegaysa waa fahamta mise waa faskhi oo nikaaxi baa la fasakhayoo cadadkii dalaqaadka ma naaqusayaan waa laba qowl qowlka muctamadka waxaa weeye lafdu اlkhulc hadduu gabadhii ay ku kala tagaan waa alaaq waa alaaq oo markaa cadadkii dalaqaadka ayaa isdhimaya sida lafdiga dalaaqaba uu isku dhimaya maxaa yeele ilaahi subxaanahu wa tacaala lafdiga khuluca wuxuu ku sheegay qur-aanka bayna alaaqayn laba alaaq dhexdoodu ku sheegay aalaaqu marataan faimsaakun bimacruuf aw tasriixun biixsaan walaa yaxilu lakum an taأkhuduu mima aatiitumuuhuna shayئa ila an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaaxa calayhima fima iftadat bihi tilka xuduud اllah فلا تcتدوها ومن يتعد حدود فلا فإن طلقها bu hadaba yidhi فلا تحل له من بعد حتى تنكxa زوجا غيره marka الطلاق مرتان iyo فإن طلقها dhexdooda lagu sheegay waxa weeye khلعي oo ah افتidاag افتidاag lagu sheegayo waa khلعي فإن خفتم ألا يقيma حدود الله فلا جuناaح عليهما فيma افتدت به افتidاagaas hadaba khلعiya marka taa waxaa ka muuqataa la yidhi maadaama bayna طلاقayn lagu sheegay in أحkaamtii طaلاaqa uu qaadanayo qowl kalena wuxuu leeyahay maye waa faski faski weeyaan buu leeyahay marka eh, laa yunqisu cadadan cadadkii dalaqaadka ma naaqusinayo walidalik bay bannaantahay in ninkaa xilli tajdiidiyo asagoo hee soo takaruray gabadhii intuu khulco haddana markay ciddadee dhammaato mar labaad uu guursan karaa haddana uu khulci karaa haddana uu guursan kara haddana uu khulci kara haddana uu guursan kara haddana uu khulci kara haddana uu guursan kara min hayri xasrin toban jeer sida u samayn kara wliya qowlka dambe maxaa yeele wax cadadkii dalaqaadka ku naaqusay ma jiro laakiin qowlka hore wuxuu leeyahay saddex jeer hadduu khulco waxa wey cadadkii dalaqaadku way ka dhammaadeen waxa wey mar kale ma soo ceshan karo mar kale ma guursan karo haddaba qowlkaa hore ee ah inuu lafdu alkhulc inuu alaaq yahay ayaa waxaa ku tegey jumhuur culamaa jumhuur culamaa ayaa sidaa ku tegey jumhuur culamaa ayaa sidaa qaba khilaafan liaxmed imaam axmed laftiisa xaaladaha qaar wuxuu leeyahay hadduu maalan yani lafd اlkhulc aw alfask aw almufaadaat hadduu ku dhaco waa alaaq hadduu lafd اlkhulc ku dhacana waa alaaq baa-inu leeyahay haddii laakiin khulcu waa alaaq baa-inu leyahay lakin hadduu lafd اlkhulc ku dhaco ama faski ama mufaadaat marka waa wuxuu leeyahy waa faski marka madhab imam axmed basa khilaafsan jumhur culama lakin waxay qabaan madhabkeena suya waaya haddii laakiin lafdulalaaq uu ku khulco dhaho in acdaytanii maalan fa anti daaliqun haddaad xoolaha siiso waad furanta marka bilitifaaq waxa weeye waa alaaq oo cadadkii dalqaadku naaqusaga waxaa laga hadlaya lafdulkhuluc hadduu he ay ku kala tagaan haddaba qowlkaa hore haddaan ku soconno ee tilmaamaya lafdigu khulucu waa alaaq lafdiga faskigu lafdiga faskiga laftirkiisa hadii isticmaalo waa kinaayo waayahay kinaayo iyo sarbeeb buu ku noqonayaa khulciga markii baabulkhulci la joogo lafdulfaski waa kinaayo niyuu u baahan yahay waaya maxaa yeele qur-aanka ma soo aroorin lafdiga faskiga curfi ahaana looguma isticmaalin marka sariix ma noqonayo saa darteed dalaaqi ku dhici maayo lafd اlfaski ilaa biniya niyo inuu la yimaado mooyaane mufaadaadkuna khulcuu la mid yahay sida muctamadka ah lafdiga mufaadaat mufaadaat waa furasho maala haduu dhaho gabadhii faadaytuki bikada intaasaan kugu furtay xukunkeedu waa sida lafdiga khuluc oo kale khilaafki ku jiray inbaa ku jira maxaa yeelay lafdiga mufaadaadka wuxuu ku soo arooray qur-aanka waa ki ilaha yidhi falaa junaaha calayhima fii ma ftadat bihi fii ma ftadat bihi yani zawjeynkii wax dembi oo dushooda ah ma jiro waxay gabadhu isku furatay waa khulci waayahay wuxuu hi alfurqaةu kala tagi bilafdi اkhulci khulca lafdigiisana ku dhacay طalaaqun waa furiin wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay marka waa furiin marka luu leeyahay waxa weeye cadadkii dalaqaadka way ku naaqusayaan wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahy maye faskun fask weeyo laa yanqusu cadadan cadad ma naaqusani cadadkii dalaqaadka waxba u dhibi mahayo facala اlأwali qowlka hor haddaan ku soconay dhahaya alfurqaةu bilafdi اkhulci waa طalaaq lafdu اlfaskhi faskha lafdigiisu kinaayatu weeye markii baab اlkhulci la joogo wاlmufaadaatu furashadiina ka khulcin khuluc bay la mid tahoo bimacnaa waa lafdi sariix ah oo waxaa weeye niyo oo ma baahno oo sidaa darteed waa lafdi sariix waaya muqaabil asaxna wuxuu leeyahy waa kinaayo maxaa yeele qur-aanka kuma soo noqnoqonin lisaanu xamalat الshariica xamalada shariicada carabkoodana kuma soo caabixin walafdu lkhuluc khuluca lafdigiisu sariixun mid cad weeye wa fii qowlin qowl baa wuxuu leeyahay kinaayatun waa sarbeeb facala alawali qowlka hore ku soconno low jara hadduu lafdulkhuluc uu dareero bikayri dikri maalin ayadoon xoolo la xusin wajaba waxaa waajibaya mahru milin mahru mili ayaa waajibaya filasaxi muctamad haddaan qabanno waayahay wayasixu wuxuu ku asaxayaa bikinaayaati alaaqi furitaanka ee kinaayooyinkiisuu ku asaxayaa maca niyati niyada maceeda khuluc wuxuu ku asaxayaa kinaayooyinkii alaaqa wa bilcajamiyati iyo luqada aan carabiga ahayn ee cajamiga ah ayuu ku asaxayaa walow qaala hadduu dhaho bictukii waxaan kaa nafsaki naftaada bikada intaasaan kaaga iibiyey oo faqaalat ay dhahdo ishtaraytu waan iibsaday naftaydii fakinaayatu khulcin khuluc kinaayadii weeye wuxuu ku yidhi lafdiga khulcu waa lafdi sariixo cad waa lafdi sariixahoo min alfaadi اlkhulci ka mid ah de waaba lafdigii dee baabkan cinwaanka u ahaa wey marka waa lafdi sariixa sidaa darteed dalaaqii buu ku cad yahay niyo uma baahno maxaa yeelay wuxuu in badan ku soo noqnoqday lisaana xamalat الsharc culimmadii carabkooda kusoo lalaabto culimmada aad u isticmaala lafdigan adigoo oola jeeda firaaqa kala tagga ayagoo uga jeeda marka wuxuu la mid yahay sidaa isagoo qur-aanka kusoo noqnoqday inkastoon qur-aanka aan lagu xusin waaya qowl baa wuxuu leeyahay waa kinaayo oo niyuu u baahan yahay maxaa yeelay eh, muuna ku soo noqnoqonin sida alaaqoo kale qur-aanka iyo lisaanu xamalat اshariica sida uu alaaqa ugu soo noqnoqdo kale waaya calaa kulli xaal lafdigu khuluc waa lafdi cado niyo uma baahno hadduu dhaho khaalactuki haddaba qowlka hore haddaan ku soconay dhahaya lafdigu khuluc waa lafdi sariixa haddii uu lafdigaa isticmaalo low jaraa waxaa looga jeeda hadduu lafdulkhulucu dareero bimacnaa haddii la isticmaalo lafdigaas ayadoon xoole la sheegin oo maalan xaaskiisii markuu khulcayay ayaa wuxuu idhi khaalactuki ayuu yidhi xoolana muuna sheegin bal haddala soco isla markaana gabadhii wuxuu ka sugay inay aqbasho dabeetana way aqbashay waan aqbalay bay tii ilan aqbal buu baahan markaa mahromili ayaa waajibaya mahromili ayaa waajibaya maxaa curfigii ayaa wuxuu ku dareeray in lafdiga khuluca loo isticmaalo ciwad inkastoon ciwadkaada la xusin laakiin lafdiga khuluca laga qaadanaya markaa markii la ilaaqo mahromili ayaa loo noqonayaa maadaama aan ciwadkii la xusin sidoo kale wuxuu ku asaxayaa khulucii dhammaan kinaayooyinka dalaaqa dalaaq wuxuu leeyahay alfaad maldahan oo sarbeeb ah oo noo iman doonta insha allahu tacala sida inuu dhaho kale anti batatun batlatun baainun uzubi uzubi urubi xabluki calaa haaribiki wayna imaan doontaa iyadoo faahfaahsan insha allahu tacaala alfaaddaa kinaayadoo idil khuluciina wuu ku asaxayaa laakiin waxaa shardi ah inay niyo la jirto macniya waa inay niyo la socotaa oo uu niyeystaa inuu gabadhan u faaruqayo waaya maxaa yeele khulucu waa iska alaaq xaqiiq ahaan waa alaaq muqaabila maalin xoolo unbaa lagu bedelanaya sidoo kale wuxuu ka asaxaya khuluci cajamiya yani luqa aan carabi ahayn buu ka asaxaya waa tarjamaadi haddii lafdiga khuluc luqa aan carabi ahayn lagu tarjamo wuu ku asaxaya sida nikaaxba ugu asaxaye sida alaaquba ugu asaxaye hadduu gabadhii ku dhaho bictuki nafsaki bikada naftaada ayaan xoolahaa kaaga iibiyey ayadna idhahdo waan ku iibsaday naftaydii waa kinaayatu khulc waa khuluc oo la sarbeebay oo markaa wuu asaxayaa wuu asaxayaa xoolihiina way ku waajibayaan gabadhii xoolihii la tilmaamay maala haduu dhaho kun baan naftaadii kaaga iibiyay inay dhahdo waan ku aqbalay kunkii waa lagu leeyahay gabadhii dalqad baa'inahana way ku furmaysaa waaya waidaa bada'a hadduu bilaabo zawjkii uu macnaha khulci asaguu bilaabo bisiiqati mucaawadatin siiqo waxa weeye bedelasho uu ku bilaabo wadaalika ka qowlihi sida inuu dhahoo kale weeyey dallaqtuki waan ku furay aw amase khaalactuki waan ku khulcay bikadaa intaa oo waqulna aan dhahno alkhulcu khulucii alaaqun wa furiin fa huwa kaasi mucaawadatun waa mucaawado waa bedelasho wax lagu kala bedelanayo fiiha mucaawadada waxaa ku sugan shawbu tacliiqin tacliiq barxii baa ku sugan walahu waxaana u banaan zawjkii xaaladatan arujuuc inuu ka laabto lafdigaa uu yidhi allaqtuki aw khaalactuki inuu ka laabto ayaa u bannaan qabla qabuulihaa intayna aqbalin ka hor wayushtaradu waxaana la shardiyaa qabuulahaa gabadhi inay aqbasho khuluci bilafdin lafdi ay ku aqbasho hayri munfasilin oon ka soconayn lafdigii zawjka waaya wuxuu ku yidhi hadduu halkan mualif barta wuxuu nagu tilmaami doonaa khuluca inuu cuquudda qaar ay dhexgelayso oo macnaha uu noqonayo caqdi murakabun min caqdayn laba caqdi oo isku jira waaya macnaha caqdi ay ku jirto shaa'ibo cuquud kale shaa'ibadii ama badhaxii ku yar barxan ayuu halkan ku tilmaamayaa marka xaaladan uu keliya maya xaalado kale waa inoo imaan doonaan wuxuu ku yidhi hadaba zawjku hadduu bilaabo khulucii oo siiqatu mucaawado uu ku bilaabo ou dhaho maalan allaqtukii waxaan kugu furay bikadaa intaasaan kugu furay ama wuxuu idhi khaalactukii waxaan kugu khulcay bikadaa intaasaan kugu khulcay isla markaana aan dhahno khulucu waa alaaq waana qowlkii raajixa ee na soo dhaafay fii awali hada alfasl khulucu waa alaaq waa ka nidhi marka ayada ah cibaaradatan waxay noqonaysaa mucaawado ileen uu isku xidhay wuxuu idhi allaqtuki bikadaa allaqtu kaliya muuna dhihin ama khaalactuki keliya muuna dhihin dallaqtuki bikada buuhi ama khaalactuki bikada waa alaaq iyo mucawado wada socda waa alaaq oo waa kaan horey usoo tilmaanay waa mucawado oo waxa weeye wuxuu qaatay muqaabila aalaaq xooluu qaatay waaya shawbu tacliiq baa ku jiruuri shawbu tacliiq mucaawadada waxaa ku jira shawbu tacliiq barax tacliiq baa ku jira maxaa yeelay wuquucii alaaqi wuxuu ku riday ina iyadu xoolaha aqbasho xoolahii haddayn aqbalin dalaaq ma dhacay marka meesha tacliiq baa ku jira u fiirso marka kitabka wuxuu kufahansiinayaa lafdigan uu ku leeyahay طalaqtuki bikada inaysan furiin un iska ahayn waxaa weeye waa dalaaq haddana mucaawadaa ku jirta waxbaa la isdhaafsanaya dalaaqan bicuwad weeyaan haddana mucaawadadan tacliiq baa la socda sidaa isagoo ninku yidhi bay la mid tahay Eh, bictuka haadihi sayaara bikada gaarigan waxaan kaaga iibiyey intaas watan sooma marka hadduu qofkii u dhaho qabiltu waan aqbalay waxaa weeye beycigu asaxaya hadduuna aqbalinna ma asaxayo maba guntamaya beyci xoolihiina milkiisa ka bixi maayaan tanna waa saasoo kale dalqadan waxay ku xidhan tahay xoolo xoolahana waxaa lagu xidhay gabadha aqbalkeeda hadday aqbasho dalqadii way dhacaysaa xoolihiina way waajibayaan hadday aqbali weydana dalqadiina ma dhacayso xoolihiina ma waajibayaan isla markaa markanu ku leeyahy waqulnaa alkhulcu alaaq wuxuu ka ixtiraasayaa haddii aan dhahno qowlkii labaad ee ahaa alkhulcu faskun khulcu waa fasakh markaa waa mucawado maxdi ahoo wax tacliiqo ku jira mama jirtaba wax tacliiqo ku jira mama jiraba waaya marka sidaa darteed maxay kula duwan yihin labadan suuradood waa waxay kala duwan yihiin waxay kala duwan yihiin markaan dhahno tacliiq baa ku jira wuu ka noqon karaa walahu rujuucu qablahaa markaan dhahno waa mucaawado wuu ka noqon karaa qabla qabula intaysan gabadhi aqbalin wuu ka noqon karaa oo wuxuu dhihi karaa intayna u jawaaba waan ka laabta waaya waxaa la sardiyaa zawjadu inay aqbasho khulucii lafdi aan ka socnayn lafdiga zawjka oo markiiba la xidhiidha ilan iijaabkii qabulka waa kaan idhi waa inay isla xidhiidhaan wuxuu ihi waidaa bada hadduu zawjkii bilaabo khuluci oo bisiiqati siiqa ku bilaabo bisiiqati mucaawadatin bedelasho ama bedel qaadasho siiqadeeda hadduu ku bilaabo wadalika miaalka qowligii qowlkiisa weeye allaqtuki waan ku furay aw amase khaalactuki waan ku khulcay bikada intaasaan kugu khulcay oo waqulna aan dhahno alkhulcu khulci alaaqun alaaq weeye fa huwa kaasi mucaawadatun waa bedelasho ama bedel qaadasho fiihaa mucaawadada ay ku sugan tahay shawbu tacliiqin tacliiq barixi baa ku sugan yani tacliiq baa ku jira wey waxoogaa tacliiqa ku jirta walahu waxaa u bannaan zawjkii marka ayada alrujuuc inuu ka laabto khulciba qabla qabulaha zawjada intaysan ayadoo aqbalin u jawaabin uu ka noqon karaa wayushtaradu marka waxaa la shardiyaa qabuulaha zawjadii inay aqbasho bilafdi lafdi inay ku aqbasho hayri munfasilin oon ka socnayn waxyaabahay alaaqii khulcu kala duwan tana ka mid ah alaaqu aqbal ooma baahno zawjku hadduu dhaho allaqtuki waan ku furay oma baahno inay aqbasho laakiin khuluca maadaama xoolo uu ku xidhan yahay zawjadii waa inay aqbashaa ilan xoolaheeda ayadaa khiyaar u leh hadday ninkan ay dalqadii kaga bedelanaysa iyo hadday ka diidayso waaya saa darteed waa inay aqbashaa gabadhi oo dhahdo qabiltu waan aqbalay hadduu dha maala dallaqtuki bikada ayadna wa ina dhahdaa qabiltu waan aqbalay waaya falow ikhtalafa hadday iskhilaafaan iijaabun iijaabiyo wa qabuulun iyo aqbal wadalika miaal ka allaqtuka waan ku furi weye bialfin kun faqabilat waxay ku aqbashay bialfayni laba kun wa cagsuhu ama cagsigiisa aw amase allaqtuka waan kuu furay buuhi alaaan saddex baan kuu furay bialfin kun faqabilat waaxidatan mid bay aqbashay biuli alfin kun saddex meel loo dhiga meesha falaqwunkaasi waa laqwi walow qaala hadduu dhaho dallaqtukii waxaan kugu furay alaaan saddex baan kugu furay bialfin kun baana kugu furay oo faqabilat ay aqbasho waaxidatan hal mid ay aqbasho bialfin kun ay ku aqbasho falasaxu muctamad waxaa weeye wuquucu alaai saddexdiiba inay ku dhacayaan gabadhi wa wujuuba alfin kun ay ku waajibayso waaya wuxuu ku yidhi iijaabkii qabuulka hadday iskhilaafaan macnaa iijaabku waa hadal soo jeedintii zawjku ku dhawaaqay dhahaya allaqtuki bikada qabuulkuna waa hadalkii zawjada ugu jawaabaysa dhahaysa qabiltu hadday iskhilaaفaan ilا waxaa hardiga saan hore usoo tilmaanay siiqada mar walba waxaa shardiga ijaabkii qabulku inay iswaafaqaan haddaba hadday kala duwanaadaan oo tusaale ahaan zawjkiibaa wuxuu idhi kun baan kugu furay ayadna waxay tihi waxaan kugu aqbalay laba kun way iskhilaafeen wa cagsi ama cagsigeed bay yay ku jawaabto asaga wuxu hi maalan طallaqtuki bialfain laba kun baan kugu furay ayadna waxay tihi qabiltu bialfin kun baan kugu aqbalay ama wuxuu ku yidhi saddex dalqabood baan kugu furay bialfin kunna waan kugu furay ayadna waxay tidhi hal dalqad ayaan eh, aqbalay biuli alfin kun saddex meelood dhiga meeshi waxaasoo dhan waa laqwi waxaasoo dhan masaa'ishaasoo dhan maadaama iijaabkii qabuulkii ay iskhilaafeen waxa wey khulci maba dhicinba waxaa la rabaa inay iswaafaqaan saan soo tilmaanay marka iijaabkii iyo qabuulka hadda way kala duwanaadeen marka maadaama ay kala duwanaadeen waxa weeye ma xasilayso waaya masalada haddaba u dambaysa suurada u dambaysa ee uu yidhi طallaqtuki ثaلaaثa بألفin faqabilat waaxidaة biثuluثi ألفin ayuu inoo sheegi doonaa masalo u dhow oo laakiin ay asaxayso wuxuu ihi maalan saddex dalqadood ayaan kugu furay kunna waan kaa qaadanaya ayadna waxay ku aqbashay hal dalqad ayay tihi waan aqbalay kunna waan bixinaya u fiirso kunkii mayna diidin u fiirso laakiin dalqadii bay dhintay saddex baa asagu yidhi ayadna waxay tihi hal dalqad laakiin kunku waa meeshiisi kunkii yidhi waan kuu furay muqaabila alaaa dalqaad ayadu waxay tihi hal dalqad baan guddoomay bialfin kunna waan ku siinaya marka maxay noqonaysaa saddexda dalqadood way dhacaysaa sida muctamadka ah kunna gabadhi waa lagu yeelanayaa sababtu waa maxay maxaa yeelay zawjka ayaa u madax bannaan alaaqa ayada waxaa laga rabay un inay aqbasho xoolaha xaggeeda waxaa laga doonaya in xoolahina aqbasho xoolahina aqbasha kunkii way yeeshay amaa cadadka dalaqaadka iyadu ma leh zawjka askale marka saddex nina way dhacayaan xoolihiina waxa wey waa lagu yeelanayaa gabadhi wuxuu yidhi wain bada'a zawjkii hadduu bilaabo asagu bisiiqati tacliiqi siiqo tacliiq buu ku bilaabay wadaalika ka qowlihii wey inuu dhaho mataa goortii aw mataa maa goor alla goortii acdaytinii aad siiso xoolahaas fatacliiqun taliiqmanaa fa anti aaliq waad furantahay buui fa tacliiqunkaasi waa tacliiq oo falaa rujuuca lahu ninkii noqosho oma sugnaanin intuusan guddoomin xoolihii ama la siinin walaa yushtardu lamana shardiyo alqabuulu aqbal lafdan xagga lafdiga inuu aqbalo lama hardig walaa yushtardu lama shardiyo alqabuulna inay aqbasho gabadhii lafda lafdi ahaan inu aqbasho lama shardiyo walilicطaaw inay siisana lama shardiyo filmajlisi golihii inay ku siiso waaya wain qaala hadduu dhaho in haddii ow idaa ama haddii in acaytinii haddaad isiiso o mase idaa acaytinii haddaad isiiso xoolahaas maalan kun buuhi haddaad isiiso fa anti aaliqun waa furantahay buui fakadalika sidaan soo sheegnay oo kale weeyaano waa tacliiq aan noqosho lahayn ninkii kama noqon karo intaan la siinin xoolihii laakiin hase yeeshee yushtaradu waxaa la shardiyaa icطaa'un inuu in la siiyo xoolihii ninkii cala alfawri degdeg in lagu siiyo waayahay wuxuu ku yidhi haddii uu zawjkii uu uu ku bilaabo siiqa tacliiq siiqa tacliiq waa maxay mata ayuu isticmaalay maalan goor alla goorti aad xoolaha is siiso waa furan tahay buuri haddaba tacliiq baa ku jira ilan mataa waa lafdu tacliiq goor alla goorti aad intaa isiiso ama markii aad intaa isiiso waad furantahay buui marka tacliiq ba meesha ku jira waa taliiq tacliiq maxdi ah marka tacliiqa maxdiga ahana waxaa weeye noqosho ninkii ma leh oo intaa gabadha ayna siinin kama laaban karo waxay la mid tahay sida asagoo dhahoo kale in dakhalti daara fa anti aaliqun gurigana haddaad gasho waad iga furanta markaa kama noqon karo mar hadduu saa dhaho kama laaban karo wuxuun sugayn inay gasho hadday gasho way furmi haddayna gelinna ma furmayso wahaakada marka waa tacliiq maxdi ah oo kama noqon karo ninkii waaya qabuulla shardi ma aha inuu eh, inay gabadhii aqbasho ay dhahdo waan aqbalay shardi maaha qowlan inay ku aqbasho maxaa yale siiqadan mabaha siiqatu qabuul lafdan maaha in acdaytinii buu wuxuu ku xidhay xoole inay bixiso marka xoolihii hadday siiso waxa weeye alaaq buu dhacaya waatan soo maha muusa dhihin allaqtuki bikada markaa tan iyo taa way kala duway ufiirso tanna wuxu hadaad xoolaha ay siiso ficil ba haddaba ku xidhay ficilkii hadday la timaado xoolihii siiso way furmaysaa shardi ma yna dhahdo waan aqbalay sidoo kale shardi ma aha in ay majliskii ku siiso oo deg deg inay ku siiso oo majliskii ay waxa weeye wada joogeen inay ku guddoonsiiso xoolihii shardi ma aha maxay lafdiga mataa ayaa laga fahmayaa taraakhi yani goor alla goortaad isiiso ama hadda isii ama hadhow isii ama beri beri isii ama sanad kadib isii wakti alla waktigaad isiiso xoolaha waad furanta laakiin hadduu isticmaalo lafdiga in haddii ayuu isticmaalay haddii innaga luqadeena somaliga waxau ahayn haddii ama idaa in iyo idaa waa isku mid un hadduu lafdigaa isticmaalo haddii aad xoolaha isiiso waad furan tahay taa un bay la mid tahayoo waa tacliiq eedna rujuucna ma leh intaan la siinin ka hor aqbalna shardi maaha intaasoo dhan waxay kala mid tahay lafdigii mataa maxay kaga duwan tahay waxaa la sardiyaa markan uu yidhi in ama idaa deg deg inay xoolihii ku wareejiso maxay lafdiga idaa ama in ayaa laga fahmaya mata goor alla goorta aad isiiso weye laakiin in haddii aad isiiso wey marka waxaa shardi inay majliska guddoonsiiso xoolihii waayo intayna kala tegin ka hor wuxuu hi wain badaأat hadday iyadu bilowdo bialabi alaaqin alaaq dalabkii faajaaba dabeetana u ajiibo famucaawadatun waa mucaawado fiihaa mucaawadada ay ku sugan tahay famucaawadatun waa mucaawado fiihaa ay ku sugan tahay shawbu tacliiqin shawbu jacaalatin fiihaa mucaawadada waxaa ku sugan shawbu jacaalatin jacaalo barxeed falaha haddaba gabadhii waxaa u sugan marka iyada ah alrujuucu inay ka noqoto qabla jawaabihi intuusan jawaabin ka wayushrad waxaa la shardigaa fawrun degdeg ayaa la shardiyaa lijawaabihi jawaabtiisa waaya wuxuu idhi hadday iyadu gabadhii bilowdo suuraddii hore waxay ninkaa bilaabaya tanna ayadaa bilaabaysa oo maalan waxay dalbatay inuu ninkani uu furo waayahay tacliiq bay ku dalbatay oo maalan haddii aad i furtay tidhi xoolahaasaan ku siinayaa ama waxay tidhi intaa igu fur xoolaha qaado ifur ayay tidhi dabeetna zawjkiibaa si degdega ugu jawaabay taasi waa mucaawado waa mucaawado xagga gabadha ka ahaatay waaya jacaalaa ku jirta mucaawadada eg lafdiga mucaawado markuu leeyahay cuquud badan baa soo geli karta soo ma oo caqdiga beecu waa mucaawado caqdiga jacaalada waa mucaawado ijaaradu waa mucaawado waxyaabahaas o dhan waa cuquud mucaawada ah. laakiin cuquud tabaruc ma ah laakiin tani waxa weeye mucaawado shawbu jacaala ku jirto nooc jacaala ayaa ku jirta sababtoo ah gabadhan waxay xoolaha ku bixinaysaa hawl ay ka dalbanaysa ninka marka hawshaasna waxaa weeye inuu furo u madax bannaaneeyo gabadhii qaradkaasi ujeedkaasi ka rabtaa marka waxay la mid tahay sida qof yidhi oo kale ninkii xoolahaygii baadidaha ii soo celiya intaasuu leeyahay ama ninkii e, waxaa weeye gidaarkan ii dhisaa intaasuu leeyahay taasi waa jacaala saan hore usoo tilmaanay markaan baabu jacaala aan ka hadlayna marka tanna waa tii oo kaleo gabadhii waxay la mid tahay sida iyadoo tidoo kale haddaad khidmada ii qabato ama hawsha haddaad ii samayso waxa wey xoolahaasaan ku siinaya marka waa jacalo nooc jacalaha ku jirta walidaalik gabadhii intuusan u jawaabin way ka laaban kartaa way ka laaban kartaa oo hadday sidaa dhahdo intuusan u jawabin dhihi karta waan joojiye arrintii laakiin mar hadduu u jawaabo waxa wey noqosho ma leh oo dalaaqii u dhacaya waxaana la shardiyaa inuu si deg deg ah zawjka ugu jawaabo ila meesha iijaab iyo qabuul baa dhacaya cuquudda mucaawadaadkana iijaabkii qabulka waxaa shardi ah inay xidhiiraan saad ogtiin marka waa inay si deg dega ninkii ugu jawaabo majliska e, waxa weeye iijaabku ku dhacay waaya haddaba tii hore waxaan idhi tii zawjka waxa weeye waa mucaawado oo fiiha shawbu tacliiq waa kaan lahayn kanna waxa wey waa mucaawado oo fiiha shawbu jacaala markay gabadha xaggeeda ka ahaato wuxuu ihi walow alabat hadday dalbato gabadhii alaaan saddex dalqadood bialfin kun oo fa ku furo dalqatan hal dalqad biuluihi ay ulu alfi kunka saddex meelood meel fa waaxidatun hal dalqad baa dhacaysa oo biuluihi ulu alfi kunka saddex meelood meeshi waaya wuxuu ihi gabadhii hadday dhahdo igu fur kunna waan ku siinaya dabeetana wuxuu ku furay hal dalqad biulu اlf kunka saddex meelood meel ayaan kaa qaadanayaa buui hal darqadna waan kuu furay markaa sidii uu zawjku yidhi u dhacaysaa oo hal darqadna gabadhi bay ku dhacaysaa kunkii saddex meelood meelna way bixinaysaa kunkii saddex meelood meelna way bixinaysaa maadaama aan waxa weeye shawbu jacaala ku jirta waxay la mid sida nin yidhi kale ninkii ii soo celiyay saddexdii neef ee baadida ahaa waxaan siinaya kun dabeetana nin baa wuxuu soo celiya hal neef dee kunkii saddex meelood meel baa la siinaya soo maha tana waa saasoo kale maadaama ay tihi saddex dalqadood igu fur kunna waan ku siinaya hal dalqadood buu ku furay halkii dalqad haddaba waxay ka qaabilsan tahay saddex meelood meel kunkii markaa intii baa la siinaya zawjka wuxuu uhi waidaa khaalaca haddii uu gabadhii khulco aw alaqa ama uu furo biciwadin ciwad hadduu ku furo falaa rajcata noqosho ma leh fain sharadahaa haddii uu shardiyo rajcadii farajciyun faalaaqu alaaqi rajciyun mid rajciga weeye walaa maala xoolana ma leh ninkii wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay maye baainun aalaaqu alaaqi baainun mid dheeraada weeye oo baain ah bimahri milin mahri milina way ku baainaysaa wuxuu ku yidhi haddii gabadhii uu ku khulco hadduu gabadhii uu khulco ama uu ku furo ciwad waa isku midun hadduu ciwad ku furay hadduu khulco waa isku midun saan horey soo tilmaanay marka ayada ah rajca maleh hal dalqa xataa hadduu ku furo oo xoolo uu kaga qaato gabadhii ma soo ceshan karo saasay baa'inka noqota ilaa ay kaciddi tirsato oo ciddadee dhammaato waxa wey noqosho ma leh marka hadduu doono ha guursado ha usoo fadhiisto waa guur cusub iyo meher cusub iyo hawl cusub wataan soo ma laakiin asagoo gabadhii dalqad ku furay xoolana kaga qaatay ama khulcay waa isku midkuune waxa weeye oo haddana soo ceshanaya taas wax dhacaysa ma ahaba maxaa yeelay gabadha waxay xoolaha u bixaysa inay nafteeda milkiso oo ninka uusan wax sulda uusan ku yeelanay marka inuu waxa weye xoolana ka qaato hadhowna uu ciddadayda ku jirta u dhaho rajactuki waan ku soo ceshaday ama irtajactuki ama radadtuki ilaa nikaaxi wax suuragal ma gabadhi maxay ka faa'ida marka wax faa'iido ay leedahay markaa ma jirto marka khulaca faa'iidadiisa ah waxa weeye gabadha inay u madax bannaanaato nafteeda oo ninkan ay ka badbaado wa sulda usan ku yeelan haddaba hadduu ninkii uu shardiyo inuu soo ceshan karo wuxuu idhi kun baan kugu furay laakiin bishard inaan ku soo ceshado markaan doono waxaan shardinaya inaan kusoo ceshan karo marka ayada ah horta alaaq wuxuu noqonayaa alaaq rajci ah oo wuu soo ceshan karaa laakiin xoolo yeelan maayo ninkii waa le isku darsan maysid gabadhiina inaad soo ceshato soo maa isla markaana xoola aad qaadato gabadhiina waad haysataa xoolina waad ka qaadata marka gabadhiisa waxa weya madluumay ku tahay waxay faa'idama jirto marka si aan cadaalad u samayn waxan le horta dalaaqii wuu dhacay adaa ku dhawaaqay dalaaqii uu kaa dhacay mar haddaad tihi waan ku furay xoolahana waan kugu furay ee laakiin waan ku soo ceshanayaa dalaaqii dhac laakiin gabadhi waad soo ceshan kartaa xoolan lagu siin maayo kunkii aad dalbatay waxbay ma yeelanaysa maadaama aad tidhi waan ku soo ceshanaya maxaa rajcadii soo ceshashadii iyo xoolihiiba isdiidaya waaya amba xoolo hel oo gabadhi ha soo ceshanin ama waxa gabadhi waad soo ceshan kartaa laakiin xoolo maleedi labada mid wey qowlba wuxuu leey maye gabadhii baa'in bay noqonaysaa xaaladda tan mahru milina waa uu yeelanayaa ninkii baa'in bay noqonaysaa buu leeyahay sababtoo ah khulucu ku fasaahadi maayo bifasaadi lcuwad cuwadka haduu fasahaada sida nikaax oo kale marka mahru mili ayaa meesha imanaya wuxuu idhi waidaa khalaca hadduu gabadhii khuluco alaqa ama ku fura biciwadin ciwad falaa rajcata soo ceshiso ma jirto fain sharadahaa rajcadii hadduu shardiyo farajciyun faalaaqu alaaqi rajciyun mid rajciga weeye la soo ceshin karo gabadhii walaha maala xoolana ninkii yeelan maayo wafii qowlin qowl ba wuxuu leeya baa'inun alaaqani waa baa'in oo la soo ceshin kari maayo bimahri milin mahri milina waxa weeye gabadhii waa lagu yeelanaya walow qaalat hadday dhahdo alliqnii waxaad igu furtaa bikada intaas wartadad dabeetana ay diintii ka baxdo walciyaadu billaah fa ajaaba dabeetana ninkii uu jawaabo fandur eeg in kaana hadduu yahay ridadii hadday tahay qabla dukuulin intuusan u tegin ka hor aw bacdahu ama bacda dukuulin waxa weye riddadan ay dhacday oo waa asarat ayd ku adkaysato waxa weeye kufrigii xataa inqadat alciddatu ilaa ciddadii ay ka dhammaato baanat way baa'inaysaa oo way ku dheeraanaysaa biriddati bisababi ridda riddada sababteeda walaa maala xoolana markaa ma jiraan wa in aslamat hadday soo islaamto fiiha ciddada dhexdeeda daluqat waxay ku furmaysaa bilmaali xoolihii ayay ku furmaysaa wuxuu ku yidhi nin baa xaaskiisa ku tidhi ifur intaana waan ku siinayaa dabeetana intuusan u jawaabin ayay diintii ka baxday dabeetana wuu u jawaabo wuxuu idhi xoolihii aad tidhi igu fur ayaan kugu furay horta waan eegaynaa meesha waxaa isgalay u fiirso gabadhii oo ridooday iyo khuluc ayaa meesha isgalay marka waan kala saaraynaa haddii waxa weeye riddadan gabadha ay gashay ay ahayd qabla dukuul gabadhan waxay ayd gabadh aan lala aqalgelin amba waa lala aqalgalay laakiin intay ciddada ku jirtay mayna soo islaamine kufrigii bay ku adkaysato ilaa ciddadii ka dhammaato labadaa xaaladoodba waxa weeye waxay baa'in ku noqotay riddadii khuluc marka lama baha ilan gabadha waxa weeye qabla dukuul gaalowda waxa weye baa'in bay noqonaysa ninkii saasay kala tageen ciddana ma baha haddii bacda dukuul ahayd ayna soo islaaminna saasoo kale waxa wey lacadida ka dhammaato baa bay noqonaysa marka khuluci marka saamayn ma yeelanayo waaya xoolana markaa ma jiraan ninkii xoolo qaadan maayo haddii laakiin ciddada dhe bacda dukuul ay ahayd oo ciddada dhexdeed soo islaamto marka waxaa soo caddaanaysa inuu khuluci ku dhacay gabadhan markaa xoolihii ayay ku furmaysaa xoolihiina waa laga qaadanaya xoolihii musamaha way iska bixinaysaa khuluciina saasuu uh, ku fulaya waaya waa marka soo islaanta kadib walaa yaduru dhib keeni mahayuu yihi takhalulu kalaamin yasiirin hadal yar inuu soo kala dhex galo bayna iijaabin iijaab iyo wa qabuulin qabuul macnaha wuxuu ku leeyahay iijaabkii khuluca iyo jawaabtiisii ama aqbalkiisii hadduu hadal yar soo kala dhex galo wax dhiban ma leh laakiin beeca taasi saamayn bay yeelanaysa laakiin baab alkhulc saamayn ma yeelanayso maalan oo kale sida masaladan oo kale hadda riddadan oo kalea soo dhex gashay ayada waxay tiri alliqnii bikada bay tiri dabeetna diintii bay ka baxday dabeetna ninki baa u jawaab u fiirso waxaa soo kala dhexgalay ijaabkii qabuulkii hadal iyo siira soo kala dhexgalay marka taas saamayn ma yeelanayso waay faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay alfaadii cuwadka laaziminaysay alfaad almulzima lilcuwad wuxuu ihi qaala idaa qaala hadduu dhaho xaaskiisi hadduu ku dhaho anti aaliqun adigu waad furan tahay wa calayki dushaada waxaa ahaaday kada intaasaan kuu leehay aw mase weli aniga waxaa ii sugnaaday calayki dushaada kada intaas walam yasbiq uusan horraynin dalabuhaa gabadhii inay dalbatay bimaalin xoolo waqaca wuu dhacayaa alaaqii rajciyan xaalu mid rajci ah qabilat ama am laa amayaysan aqbalin walaa maala wax xooloo waajibayana ma jiraan fain qaala hadduu dhaho aradtu waxaan oga jeeday maa yuraadu waxa looga jeedo biallaqtuki bikadaa intaasaan kugu furay oo sadaqatu ay u rumayso fakahuwa sidaa asagoo yidhi may la mid tahay oo yidhi allaqtuki bikada i muctamadaan abano wain sabaqa hadduu hor maro alabuhaa dalabkeedii baa horreeyey baanat waxay baa'i ku noqonaysaa bilmadkuuri wixii la soo tilmaamay waaya wuxuu idhi ninku hadduu xaaskiisi ku dhaho waad furantahay waxaana kugu leeyahay intaas ama waxaa kugu waajibtay intaas maalan waan ku furay buu idhi waxaana kugu leeyahay kun dolar ama waxaad i siisaa kun dolar buui gabadhuna horay mayna oga dalbanin furiin oo xoola mayna kaga dalbanin maynay dhihin horay mayna ku dhihin kun dolar baan ku siinay fur mayna dhihin ayado asagoon baa gabadhii ku bilaabay oo yidhi waan ku furay kun dolarna isiin ninka asaga ah horta khuluc ma noqonaysa arrinta waaya maadaama gabadhii aysan iyadoo aqbalin arrinkan iyadoon ayna ka dalbanin alaaqiina wuu dhacayaa laakiin alaaq wuxuu noqonaya rajci alaaq daa'in halkan ma noqonayo alaaq rajci oo ninka soo coshan karo gabadhii ama ha aqbasho xaaladatan ama yaysan aqbalin hadday xataa aqbasho wax saabayna ma yeelanayso hadday aqbashay haddayn aqbalin waa isku mid xoolana gabadhii lagu yeelan maayo xoolaha uu sheega lagu yeelan maayo sababtu waa maxay maxaa yeele ninkan marka hore dalaaqii ayuu bilaash ku riday wax ciwadaana muuna sheegin mana shardinin jumlo kale oo ku cadfan taa kale waxa wey alaaq ayuu dib ka keenay uu ka daba keenay wuxuu yihi maalan anti aaliqun buui dabeetana lii weli calayka kada marka jumladan uu ku cadfay weli calayka kada waa jumlo ka daba timid alaaqii oo dhacay marka wax macnaa ma samaynayso waa hadal iska yidhi oo laqwi ah markaa saamayn kuma yeelanayso waaya haddaba hadduu ninkii uu dhaho markaan sidaa lahaa waxaan oga jeeday waxaa looga jeeda lafdiga inuu ninku dhaho kale allaqtuki bikada intaasaan kuu furay saasaan oga jeeday aanu nin faqiiha ah miihi miskiin caamay aan ahay marka eraygaasaan oga jeedaye war niman yaan liga qabanin erayga gabadhan xoolaha liga qaado saasuu gabadhiina way rumaysay oo waxay tihi waa runtaa saasaad oga jeeday marka ayadaa mar hadday iyadu u rumaysay xoolihii waa lagu yeelanayaa dalqad baa'inana way dhacaysaa khuluci markaa u dhacaya mar hadday iyadu rumaysay haddii laakiin taasi waa haddii uusan ninkii he uu asagu iska bilaabo hadalkii oo aydan gabadhii hore uga dalbanin inuu xoolo ku furo haddii ayadu hore uga dalbatay inuu xoolo ku furo oo maala waxay tihi xoolo kun igu fur bay tii alliqnii kun igu fur bay asna wuxuu ku yidhi anti taaliqun waad furan tahay waliya calayka alfun waan kugu leeyahay marka ayadaa baanat bilmadkuul xoolihii la sheegay ayay baa'i ku noqonaysaa kunkii baa lagu yeelanayaa gabadhii daaina way noqonaysa maxaa yeel way iswaafaqeen ayadaa dalbata kun igu furbay tiri asna wuxuu ihi waan ku furay kunna waan kugu leehay marka sida tii hore oo kale ma aha waa jawaabtani jawaab bay noqonaysa wain qaala hadduu dhaho anti adigu aariqun waad furan tahay calaa anna shardi lii anigu inaan leeyahay alayka adiga korkaaga kada inta alayki adiga korkaaga kada inta falmadhabu muctamad waxa wey annahu shaaniye ka qowlihii sidaasoo dhahay la mid tahay allaqtuki waxaan kugu furay bikada inta faidaa qabilat hadday gabadhii aqbasho baanat baain bay noqonaysaa wajaba almaalu xoolihina way waajibayaan wain qaala hadduu dhaho indaminti li haddaad ii damaano qaado alfan kun fa anti daariqun waa furan tahay oo fa daminat ay damaano qaado kunkii fi lfawri isla markiiba baanat baain bay noqonaysaa walizamha alalfa kunkiina way ku waajibayaan wain qaala hadduu dhaho mataa damintii markaad ii damaano qaado kun fa anti daariqun waad furan tahay famataa daminat mar alla markay u damaano qaado dalqot way way furmaysaa waayahay wuxuu idhi haddii uu gabadhiisi ku dhaho waad furan tahay bishard calaa anna lii ereygaas wuxuu faa'idaynayaa shardi buu faa'idaynaya calaa anna lii bishardi inaan kuu leeyahay kun tii hore way ka duwan tahay tani oo waxa weeye hadday aqbasho xoolihii way ku waajibayaan sidoo kale haduu dhaho dallaqtuki bikada intaasaan kugu furay labada erey waa isku macno hadda u fiirso tan iyo tii hore uu yidhi anti aaliqun wa calayki kada iyo anti aaliqun calaa ana lii calayki kada waa alfaad yadoo daqiiqa oo kala duwan marka hore wuxuu yidhi anti aaliqun adigu waad furanta wa calayki waxaana kuu leeyahay kada u fiirso shardi muusa sheegin waa laba jumlo isku cadfay tanna wuxuu yidhi anti aaliqun waad furan tahay calaa ana lii bishari inaan kuu leeyahay kada marka wuu isku xihay alaaqii iyo lacagtiibu isku ihay sidaa darteed hadday aqbasho xoolihii way ku waajibayaan bana way noqonaysaa lafdiga calaa ayaa faa'iidaynaya macnahaas shardiga ah luqada carabiga sidoo kale haduu dhao dallaqtuki bikada intaasaan kugu furayna waa un la mid hadday markiiba ay aqbasho baain bay noqonaysaa xoolihina way ku waajibayaan waaya wain qaala hadduu dhaho indabinta liya haddaad ii damaana qaado alfan kun fa anti aaliqun waad furantay fadabinat ay u damaana qaado kunkii fi lfawri degdeg baanat baay bay noqonaysa walizaman alfan kunkii waa ku waajibayo wain qaala hadduu dhaho mataa damintii mar alla markeed ii damaana qaado kun fa mataa daminat mar alla markay u damaana qaado daluqad way furmaysaa wain daminat hadday u damaana qaado duuna alfi wax kun ka yar lam tatluq ma furmayso walow daminat hadday u damaana qaado alfayni laba kun daluqad way furmaysaa waaya walow qaala hadduu dhaho alliqii nafsaka naftaada fur in daminti lii alfan haddaad kun ii damaano qaado oo fa qaalatay dhahdo dallaqtu naftaydii waan furay wa damintu waana damaano qaaday aw cagsu ama taa cagsigeed baanad baayin bay noqonaysaa bialfin kun fain iqtasarat hadday ku gaabsato calaa axadihima labada eray mid ahaan oo waxaa looga jeedaa alaqtu wa damintu mid ahaan bay ku gaabsatay ama allaqtu bay tidhi oo damintu way ka aamustay ama damintu way tidhi oo allaqtu way ka aamustay fain iqtasara hadii ku gaabsata cala axadima midkood falaa ay falaa yaqacu aalaaq waayahay falaa ay falaa tabiinu baa-in ma noqonayso waayahay wuxuu idhi haddii uu aad ii damaano qaado kun waad furanta dabeetana ay dhahdo kunkii waan kuu damaano qaaday ay si deg degay arrintaa ugu jawaabto inta waaa waay u baahan tahay jawaab deg degah waa hardi inay markii u jawaabto waxaa weeye baain bay gabadhii noqonaysaa waayo kunkiina waa lagu yeelanaya waa khuluc saxiixa laga wadaa macnaha sidoo kale haddii uu dhaho ninkii mar alla markii aad kun ii damaana qaado waad furan tahay mar alla markay kunkii u damaana qaado way furmaysaa tan deg deg ma ah uirso mataa iyo inbuu mualif ku kala qaadaya in damiinta li waa deg deg inay ugu jawaabto laakiin mataa damiinta degdeg ma aha mar alla markii ay u damaano qaado ama maanta ama berri ama ay wakti way furmaysaa waaya haddii laakiin ay u damaano qaado kunkii wax ka yar maalan wuxuu idhi haddaad kun ii damaano qaado waad furanta dabeetana waxay tihi shan boqol baan ku damaano qaadaya ma furmaysa marka ayadaa maxaa yeele iijaabkii iyo qabuulkii baa iskhilaafay saan horey usoo tilmaamay waaya hadday laba kun u damaano qaado ka war wuxuu idhi haddaad kun ii damaano qaado waad furanta dabeetna waxay tii laba kun baan ku damaana qaadaan ku siinayaa way furmaysaa maxaa yeelay dee wixii ay wuxuu dalbaday way oga badisay yacni wixii uu ku xidhay shardiga ziyaaday bay ugu dartay ziyaaday bay ugu dartay kunkii iyo kun kale ugu dartay bay siisay hadduu dhaho naftaada fur haddii aad kun ii damaana qaaddo oy dhahdo naftaydana waan furay kunkiina waan kuu damaana qaaday waxa weeye kun ayay baa-in ku noqonaysaa maadaama dee hardigii uu ku xidhay ay la timaada taa cagsigeedna waa la mid haddii ay dhahdo maalan markuu yidhi alliqii nafsaka naftaada fur buu yidhi in daminti li alfan soo ma markii hore waxay tihi allaqtu wa damintu hadday hadduu labada lafta isdaba maraysana waa la mid oo ay dhahdo maalan damintu yani kunkii waan kuu damaana qaaday wa allaqtu nafsii naftaydina waan furay taana waa la mid waxa wey kunkii baa lagu yeelanaya gabadhii hudcina sidaasu ku dhacay marka kuleh marka u cagsigu saas uga jeedaa labadaa lafdi ayay isweydaarisay alaqtu iyo damintu ayay isweydaarisay waxay tihi damintu wa alaqtu waa un la mid waa isku xugumo haddii laakiin labadaa lafdi mid ay ku gaabsatay gabadhii oy allaqtu keli ay dhahdo waan isfuray laakiin kunkii yidhi haddaad ii damaana qaado ma aysan sheegin way ka aamustay way ka gaabsatay waxaa weeye ama ay dhahdo maalan kunkii waan kuu damaana qaaday laakiin alaaqii maysa ku dhawaaqin allaqtu nafsi maysadheh waan isfuray mayna dheh marka ayada ah baain ma noqonayso baain ma noqonayso xoolana ma waajibayaan maxaa yeele taliiq buu u bandhigay gabadhii shardina uu ku xidhay marka waa inay israacisaa shardigii iyo alaaqii waa inay dhahdaa xukunkiina ah, waan kuu damaana qaaday waana isfuray waa inay saa dhahdaa hadii laakiin miday ku gaabsato waxa weeye shardigii mayna ka soo bixin waidaa callaqa hadduu ku xidho alaaqii biicaa'i maalin xoole inay siiso oo fawadacatu oolihii ay dejiso bayna yaday hortiisa alqat way furmaysaa walasaxu muctamad waxaa weeye dukhuuluhu xoolihii la siiyey inay soo gelayaan fii milkihi milkigiisa wain qaala hadduu dhaho in aqbadtinii haddaad gudoonsiiso guddoonsiiso xoolahaas waad furan tahay faqiila waxaa l kalicaaai siintii bay la mid tahay walasaxu muctamad waxaa weeye ka saa'ir tacliiqi tacliiqi kale yahay oo falaa yemliku zawjkii ma milkinayo xoolahaas walaa yushtardu lamana shardiyo liliqbaadi guddoonsiintii xaaladatan majlisun majlis looma shardiyo qultu waxaan idhi wa yaqacu alaaqi uu dhacaya rajciyan xaaluu yahay mid rajci ah wa yushtardu waxaa loo shardiyaa litaxaquqi sifati sifadii si ay u xaqiiqowdo sifadii iqbaadkii guddoonsiintu akhduhu akhdun inuu ku qaato xoolihii biyadihi gacantiisa minha iyadoo ka guddoomo walow mukrahatan haddii la doono haba la khasbabe wallahu aclam wuxuu ku yidhi haddii uu ku xidho alaaqii inay xoolo siiso wuxuu idhi haddaad xoolaha isiiso kunka haddaad isiiso waad furan tahay icaa buuhi icaa buuhi lafdigaasu isticmaal waaya dabeetana xoolihii kunkii bay soo qaadoo hortiisay dhigtay way furmaysaa maxaa yeele curfiga ayaa tilmaamaya siintu inay tahay qofkii in wixii ama loo gacangeliya ama hortiisa la dhigo mar hadday hortiisa dhigtay way siisay waaya saasay gabadhii ku furmaysaa waxa weeye khulcina ku dhacaya xoolaha ay hor sida muctamadka milkigiisay soo galayeen waa xoola asagoo iska leeyahay oo soo galay waayahay haddii laakiin lafdi kale uu isticmaalo ah haddaad i u fiirsa labada lafdi ay kala saarayaan tii hore siin bay ahay waa guddoonsiin haddaad xoolaha ii gacangeliso yidhi waad furanta qiil wuxuu leeyahay kal icdaa icdaagii uu la mid yahay waxa wey xoolihii wuu milkinayaa saasuu leeyahay laakiin sida muctamadka ah tacliiqaadka kale unbuu la mid yahay kasaa'ir tacliiq tacliiqaad kale en mucaawado ku jirin ayunbuu la mid yahay maxaa yeelay halkan wuxuu la ka cabiray lafdi ah iqbaad iqbaadkuna ma keeno milkisiin haddaan dhaho haddaad xoolaha i gacangeliso macnaheeda maa inaad siinayso macnaheeda maa inaad siinayso saa darteed tamliig ma keenayo uu leeyahay falaa yamliku haddaba ma milkinayo hadday xoole intay u dhiibtay ka qaadato waxa weeye saasay ku furmaysaa isla markaana majliskii inay ku guddoonsiiso shardi ma ah u fiirso icaaga waxaa shardi ahayd inuu deg deg u siiso laakiin iqbaadka shardi ma ah inay majliskii ku guddoonsiiso waaya sida tacliiqaad kaleba sidoo kale dalaaqii xaaladda tan rajci buu dhacayaa ma noqonayo khulci baa'id ma noqonayso gabadhe rajci ayuu noqonayaa maadaama iqbaadku usan keenayn milkisiin dee ninkii maadaama xoolii uusan guddoomayn inuusan milkinayn de markaa gabadhii muxuu ku waayey dalqadeeda saa darteed waxa weeye rajciya ayay noqonaysa wuu soo ceshan karaa markuu furo waxaana la shardiyaa si sifadii iqbaadku ay u xasisho in uu gacantiisii gabadhii xoolihii kaga guddoomo oo asagoo ka qaato xataa khasab ha kaga qaatee hadduu xataa ka xoogo khasab kaga qaato waxa wey dalqadii waa dhacaysa laakiin halkan dambe ee sheekhuu yidhi walow mukrahatan imaam nawowi halkaa waa lagaga daba tago waxaa la yidhi waa sahwi baa la yidhi ogaa sahwi baa ku jira imaam subki saas yidhi sababtoo ah iqbaadku marka lule haddaad i guddoonsiiso iqbaadka muctabarka markay gabadha guddoonsiinayso waa inay ikhtiyaarkeeda ku bixisaa xoolihii lakiin haddii gabadhii xoog laga qaato dee iqbaad ma xasilin markaa waa laga xoogay xoolo laga dhacay weeye sharcan markaa iqbaad ma xasilin laakiin waxaa la yidhi imaam nawowi waxaa iskaga qasmay laba cibaaro oo aha in qabidtu minka haddaan kaa guddoomo iyo inaad batani haddaad guddoonsiiso marka kutubta kale waxay sheegaysay in qabidtu minki haddaan kaa guddoomo xaaladaas hadduu khasab kaa qaato xataa khuluc bay noqonaysa ilan guddoonka uu xasilay laakiin haddaad i guddoonsiiso guddoonsiinta waxay u baahanta ikhtiyaar qofki inuu ikhtiyaarkiisa wax ku guddoonsiiyo marka ikraah kuma xasilayo waayo lafdiga haddaba waa sahwa la leeyay walow mukrahatan wallahu aclam walow callaqa hadduu ku xidho dalaaqii biicaa'i cabdin addoon inay guddoonsiiso oo wasafa uu ku tilmaamo adoonkii bisifati slmin slm sifadii uu ku tilmaamo oo faacdatu ay siiso addoonkii laa bisifati asagoon sifadii lahayn lam tatluq ma furmayso ow amase acdatu waxay siisay addoonkii biha ay bisifati sifadii a soo tilmaan asagoo leh naciiban xaal u yahay mid ceebaysan falahu ninkii waxaa u bannaan raddu inuu iska celiyo mahru mili mahru mili inuu qaato wa fii qowli qolba wuxuu leeyahay maye qiimatu qiimatu alcabdi addoonka qiimihiisa ayuu yeelanayaa sariiban oo bad qaba waaya wuxuu ku yidhi haddii uu gabadha dalaaqeeda ku xidho inay addoon ay ku wareejiso ay siiso addoonkaana uu sifo ku tilmaamo udho matala addoon sifadaa leh sifadii salamka ayuu ku tilmaamay dabeetana addoonkii ayay u keentay asagoo aan sifadii lahayn ma furmayso ilaa sifadii baa la waayay inuu shardiyey haddii ay u keento addoon sifaadkiile laakiin ceebaysan wuu celin karaa horta dalaaqii wuu dhacayaa laakiin wuu iska celin karaa mahlmitrin wuu ka qaadan karaa gabadhii hadduu doonana wuu iskaga qanci karaa macnaha khiyaar buu yeelanaya wy yatakhayar hadduu doonana wuu iska haysanaya isagoo maciila hadduu doonana wuu ku celinayaa waxa weeye wuxuu ka qaadanaya mahlmitri qowl baa wuxuu leeya maya hadduu ku celiyo mahlmitri ma qaadanaya qiimihii addoonka oo saliima ayuu qaadanaya walow qaala hadduu dhaho cabdan in acdaytini haddaad siiso cabdan addoon aluqat waxay ku furmaysaa bicabdin ay addoon hadday siiso addoon un hadday siiso midkuu doono ha ahaadee ilaa maqsuuban addoon lasoo dhacay mooyaan fil asaxi muctamad haddaan qabanno walahu markaa waxaa u sugnaaday mahru mili mahru mili ayuu yeelanayaa waaya wuxuu yidhi hadduu ku dhaho gabadhiisii haddaad addoon ii keento waad furan tahay addoon alla addoonkay u keento sifo alla sifaduu doona ha lahaado ama ha yaraado ama ha weynaado ama saliim haado ama maciib haado xaaladuu doona ha ahaado way ku furmaysaa gabadhii maxaa yidhahda ninkan waxa wey sifa addoonkii uma sheegin waaya ilaa addoon la soo dhacay mooyaane addoon la soo dhacay hadday u keento kuma furmayso maxaa yidha addoonka la soo dhacay dee milkigeedii ma aha mana milkin karo laakiin u fiirsada masale masale daqiiqa wey walahu mahru milin ayadoo addoonka u keentay haddana addoonkii ma qaadan karo laakiin mehermitli buu yeelanaya gabadhiina way furmaysa oo masle cajiiba ah. u fiirsa hadda wuxuu idhi gabadhii haddaad addoon ii keento ya waad iga furanta dabeetana addoon bay u keentay way furmaysaa laakiin addoonkii ma qaadanaye wuxuu ku yeelanaya mehermitli waa masle cajiiba ah. oo muxuu addoonka u qaadan waayey maxaa yaele addoonka wuxuu u qaadan waayey waa majhuul addoon majhuul u ahaa bal hadduu fiirso cuwadkan waxaan hore usoo tilmaanay cuwadka khuluca inuu macluum yahay shardi ah marka maadaama addoonku iska ilaaqay oo jahaale iyo qarar badan ay ku jirto ku asixi mahayo khuluce mahromithli ayaa loogu wareegaya laakiin hadday keento dalaaqi u dhacaya mahromilina waa laga qaadaya gabadhi walow malaka hadduu milkiyo dalqatan hal dalqad buu milkiye faqad oo keliya oo faqaalat waxay tidhi talliqnii waxaad igu furtaa alaaan saddex bialfin kunna igu fur bialfin kunna iga qaado oo faalaqa dabeetana wuxuu ku furay alalqata halkii dalqada uu milkinayay uu haystay ayuu ku furay falahu alfan kunkii wuu yeelanayaa waqiila waxaa yidhi uluuu saddex meelood meel ayuu kunkii ka qaadanaya waqiila waxaa yidhi in calimat alxaala xaalka hadday la socoto fa alfan kun buu ka qaadanaya wailaa haddii kale fa uluuu kunka saddex meelood meel ayuu ka qaadanaya wuxuu ku yidhi gabadhii baa dalbatay in hal dalqad oo keli ah cafwan ninkan hal dalqad baa gabadha ugu harsan hal dalqad laba dalqadoo hore wuu furay oo gabadha laba dalqadooda horo ayuu ku furay hal dalqad baa uga harsanayd dabeetana gabadha waxay tihi saddex dalqadood igu fur kunna iga qaado dabeetana hal dalqad buu ku furay ina halkaa dalqad mu haystaa kunkii wuu yeelanaya oo muxuu kunkii u yeelanaya maxaa yeelay dee gabadhan maqsuudkeedu waxaa weeye inuu ninkan hee ay ka baa-into baynuuna kubra uuna soo ceshan karin isla markaana waxaa weeye ilaa ay nin kale guursato uusan soo ceshan karin baynuuna kubra inay ka baa-into soma de halkii daladna waa wey sugteeda ugu asilayaan saasay saddex bay ku furan ku dhacdo waa dalqadii u dambeysay saddex bay kaga furantah marka kunkii saasoo ku yeelanaya qiil ba uu maye uluuhu kunka saddex meelood meel ayuu gabadhi ka qaadanaya sababtoo ah de gabadhii saddex dalqadood bay ka dalbatay kunna waan kusiin bay tihi marka maadaama hal dalqaduu ku furay kunkiina saddex meelood meel ha yeesho iilna wuuu le kala qaadaya hadday gabadha xaalka la socotay inuu laba dalqadood hore uu ku furay oo hal dalqadu ninkan u harsan tahayna kunkii waa lagu yeelanaya gabadhii haddii kalena oyna xaaladda la soconina saddex meelood meel ayay bixinaysaa walow dalabat hadday dalbato dalqatan hal dalqad bay dalbatay bialfin kun inay ku bixiso oo faallaqa dabeetana wuxuu ku furay bimiatin boqol ayuu ku furay oo waqaca bimiatin waqaca alaaqi uu ku dhacay bimiatin boqolkiiba ku dhacay waqiil waxay bialfin kun ku dhacay waqiil waxay laa taqacu dalqadii maba dhacayso walow qaalat hadday dhado alliqnii ifur hadan berri bialfin kun igu furo faallaquu furo hadan berri aw qablahu ama berri ka hor buu furay baanat waxay ku baa'inaysaa bimahri mitli mahri mitli bay ku baa'inaysaa wa qiila waxaa yidhi fii qowlin qowl bilmusamaa musamihii ayay ku baa'inaysaa wuxuu ku yidhi hadday gabadhii ay dalbato in hal dalqad lagu furo kunna ay ninkii siiso dabeetana uu dhaho halkii dalqadna waan kugu furay boqolla waan kaa qaadanaya boqolkaas ku dhacaya maxaa yeelay ninka asagaa iska leh gabadha wuuu ku furayo hadduu ku kufrayo hadduu boqol kufrayo hadduu bilaash kufrayo intaba asaga iskale marka gabadhan walow ka dalbatay kun asagu uu oga yareeyey isagaaba naxariisu sameeyey oo wax ka cafiyey markaa boqolkaas ayay ku dhacaysaa ilaa asagaa iska leh waxa weeye xaqa dalaaqa ninki intuu gabadha ku furay ka qaadanaya asaga iskale qiilna wuxuu leey ayay ku dhacaysaa gabadha ay bixinaysay qiilna wuxuu dalqadii maba dhacaysa maxaa yeele way kala duwanaadeen waxa weye ijaabkii iyo qabuulkii gabadhu ay dhahdo beri waxaad igu furtaa kun dabeetana berridii uu furo ama berri ka hor uu furo labada xaaladoodba waxay ku baa'inaysaa mehro mil waaya horta hadduu berri furo dee maqsuudkii uu gabadhi uu sameeyey sidii ay dalbatay hadduu ka hor furana uu si ka fiican buu u sameeyo ayadu waxay rabtay in loo dedejiyo ka hor buu furayba marka mehro mil bay laakiin ku baa'inaysaa kunkii kuma baa'inayso sababto maxay tahay sababto waxaa weeye meeshan jahaala ayaa jirto takhiir baa soo galay shardigan oo waxaa dib loo dhigay alaaqii shardi ayaa soo galay alaaqii dib loogu dhigayo waana hardi faasida maadaama ay tihi gabadhii beri fur marka hardi faasida maadaama meesha soo galay waxaa weeye jahaala ciwadkii soo gelaysa saa darteed waxaa loo guurayaa mehrulmil ayaa lagu wareegaya oo gabadhii mehrmil bay bixinaysaa qowl wuxuu leey musamihi ayay bixinaysaa wain qaala hadduu dhaho idaa dakhalti daara guriga haddaad gasho faanta adigu taaliqun waad furan tahay bialfin kun oo faqabilat ay aqbasho wa dakhalat ay gasho gurigii taluqat way furmaysaa cala saxiixi muctabar haddaan qabanno bilmusamaa wixii la magacaabay ayay ku furmaysaa wa fii wejin wejba wuxuu leeyahy aw qowlan ama qowl maya bimahri lmithli mahrumil ayay ku furmaysaa waaya wuxuu idhi haddaad gurigan gasho kunbaad ku furanta dabeetana way aqbashay gurigiina way gashay dalqadii way ku dhacaysaa laakiin waa musamihii la magacaabay ahaa kunka ayaa ay gabadhii bixinaysa waaya wejba wuxuu leey ama qowl mehermitli ayay markaa bixinaysaa mehermitli bay bixinaysaa waayahay maxaa yeel wuxuu leey mucaawadadu ma aqbalayso tacliiq markana wuxuu hi in dakhalti daara marka murunka halkaas ka taagan yahay wayasixu wuxuu asaxayaa buu hi ikhtilaacu ajnabiyin qof ajnebi ah inuu gabadhii khulco way asaxaysaa wain karihat zawjatu zawjada haba kahatee wahuwa khulucaasina ka ikhtilaaciha sida iyadoo iskhulucda ayay la lafdan xagga lafdiga wa xukman xagga xukunka waliwakiiliha wakiilkeeda waxaa u bannaan an yakhtalica inuu isu khulco an yakhtalica inuu khulco lahu ay linafsi naftiisa inuu u khulco ayaa bannaan walilajnabi ajnabigii waxaa u bannaan tawkiiluhaa iyad inuu wakiisho oo fatatahayar iyadu way kala dooranaysa hiya iyadu inay nafteeda u inay asaga u khulucdo wuxuu ku ajnabi gabadhii wuu khulci karaa horey waxaan usoo tilmaanay gabadha inay nafteeda khulucdo oo ninkii dhahdo ifur xoolahana waan ku siinaya laakiin qof kale oo ayadii aan ahayn wuu khulci karaa amba aabbaheed ha ahaado ama walaalkeed ha ahaado ama adeerkeed ama qof kaleo ehelkeed ah ama qof kaleo xataa qalaad gabadhi wuu khulci karaa ninka intuu u yimaado wuu dhihi karaa wanio gabadhan fur xoolahana waan ku siinaya waant sooma maxaa yeelay ninkuna gabadhiisa wuu furi karaa mar alla markuu doono asaga khiyaarka iskale qofkan yidhi xoolahaasaan ku siinayaa fur waxa wey asna u madax bananya xoolihiisi inuu bixiyo marka dalqadii umaa la kala iibsanaya waad fahanti sooma marka way bannaan tahay masaladaas maxaa yeele khuluca ilahi subxana wa tacala wuxuu ku magacaabay fidaa furasho marka way bannaan tahay sida qofka asiirkaaba xoolo lagu soo furan karo ayaa lagu bixin karaa waxa wey gabadhi in ninka laga badbaadiyo xoolo midda kale qofka ajnabiga ah waxa wey gabadhii khulcaya arab iyo ujeeddo diiniu ka yeelan karaa tusaale wuxuu arkay labadan qof oo sharciga ilaah oogeyn oo isdhibaya oo waxa weeye aan isu fiicnayn ama xaaraan isu kaashanaya sidaa wuxuu u arkaa sida fiican inay tahay in la kala geeyo sidaa uu kulci kara u dhihi kara gabadha iska fur xoolahana qaado maalan gabadhi haddii ninkan uu dhibayo oo dulminayo aabbaheed wuxuu dhihi karaa xoolahan qaado ama meherkeeda anaa ku siinaye fur gabadhi marka way bannaan masaladaas marka khuluca ajnabigu khulucayo wuxuu la mid yahay sida gabadha khuluceedii oo kale agga lafdiga alfaadina soo dhaaftay iyo xagga xukunka axkaamtina soo dhaaftay wakiilkeeda gabadha wakiilkeeda waxaa u bannaan in uu naftiisa u khulco inuu ayada u khulco gabadhi hadday nin wakiilato inuu inay inuu khilci u sameeyo nin bay waxa ninkaa iga soo khuluc xoolahaana si dalqadan iga soo qaad ninkaas laba shay u bannaan inuu ayadii khulca u sameeyo oo xoolaheedii ku khulco inuu asagoo naftiisa u khulco dhaho anaa xoolo ku siinaya gabadhaas waxa wey fur labadaba u bannaantay waliwakiiliha an yakhtalica lahu ay linafsihi baa loga jeeda naftiisa khulac u samayn kara ayadana u samayn karaa walilajnabiyi ajnabigiina waxa u bannaan tawkiiluha ayadiina wakaasho nin ajnabi uu dhihi karaa gabadhii waxa wey adaan ku wakaashay khulcii oo gabadhii laqbay naftaada ninkaa ka soo khuluc fatatahayar hiya marka ayadaa kala dooranaysa inay nafteeda u khulucdo iyo ninkaa inay ukhulucdo oo maxay leedahay markay nafteeda ukhulcayso anaa nafteyda isu khulcay xoolahaygana waan khulcay bay leedahay marka xoolihii ayadaa bixinaysa ajnabigana way isku khulci kartaa way kartaa khulca waxa wey ninkaas xaggiisa ka khulcay oo nafteeda ayaan ka khulcay xoolahaana asagaa bixinaya marka xoolihii asaga lagu yeelanaya asaga ay wakiil ka tahay way kala dooranaysaa marka nafteeda inay ukhulucdo iyo in asagii ukhulucdo marka way caddayn kartaa asagii ama way negeysan kartaa walow ikhtalaca rajulu nin haddii uu khulucii sameeyo oo saraxa u caddeeya biwakaalata gabadh inay soo wakiilatay kaadiban asagoo been sheegaya lam tadluq gabadhii furmi mayso wuxuu idhi gabadh baa isoo wakiilatay gabadhaadii baa isoo wakiilatay waxay tihi ninkaa iga soo khuluc xoolahaana igu soo khuluc kunkaa doolar ninkiina sidii buu gabadhii ku furay isagoo moodaya ninkaas de inuu run de gabadhii ma furmayso illa ninkani waa beenaale wakaaladdan uu sheegayn kama jiraan saa dalqadii maba dhacaysaba sida waaa la mataa nin yidhi hebel baa isoo dirsada wuuu hi gaarigan iisoo iibi oo gaariga ninka iibiyo waxaa weeyaan waa fuduuli markaa ma asaxayo wa abuuha gabadha aabbaheed ka ajnabiyin ajnabi muu la mid yaho faykhtalicu isu khulci karaa bimaalihi xoolihiisa fain ikhtalaca bimaalihi xoolaheed hadduu kusoo hulco oo wasarax u caddeeya biwakaalatayda soo wakiilatay aw wilaayatan ama wilaaye u caddeeyo inuu weli ka yahay lam tadluq gabadhii furmi mayso aw amase biistiqlaalin madax bannaani ayuu gabadhii kusoo khulcay fa khulcun bimaqsuubin waa khuluc ku dhacay xoolo la soo dhacay waaya wuxuu idhi gabadha aabbaheed ajnabi uuma la mid yahay waxaa looga jeeda ajnabi uu la mid yahay bimacnaa yani halkan kama kama duwano sida qof gabadha aysan waxba qaraaba ka dhexayn kama duwano khulcu ajnabiyun buu la yahay taa macnaheedu waxaa weye gabadha ina u mooyaane waxa wey xoolaheeda kuma soo khulci karo waatan soo ma asagoo xoolihiisuu ku khulci karaa laakiin xoolaheeda kuma khulci karo asagoo iyadoon u fasixeen hadduu asagoo xoolihiisu kusoo khulcayo way u bannaan tahay abihi qofka ajnabiga u bannaantahy haddii laakiin xoolaheedu kusoo khulco u dhaho waxa weeye gabadhan waxaad ku furtaa kun doolar ama meherkeedii ku khuluc ayadan ka soo qaadaya meherkeedii oo ku siinaya ayadoon ba in u fasixin islamarkaana wuxuu caddeeyey gabadhi inay soo dirsatay gabadhiba ay soo wakiilatay buuri amba oo gabadhi mayna soo wakiilanin gabadhiina mayna soo wakiilan oo markaa been buu sheegaya amba waa wilaayuu sheegtay wuxuu hi gabadhi anaa weli ka ah ilan wilaayada halkan ma soo gelaysee markaa ma furmaysa labadaa xaaladoodba haddii wakaalad sheegto iyo haddii sheegtaba ma furmayso markanuu wakaaladda sheegtay wakaaladdu dee gabadhi mayna soo wakiilaninba markanuu wilaayada sheegtayna wilaayadu halkan ma gasho xoolaheedu kuma tabaruci karo ilan xoolaha iyadaa iskale gabadha kuma tabaruci karo waaya markaa dalqadii ma dhacayso laakiin biistiqlaalin xoolaheedii buu yidhi anaa gabadha ku khulcay wakaalada ma sheegin wilaayana ma sheegin waa fahamti soo ma naftaydaan u khulcay buu yidhi oo anaa naftayda gabadhan u khulcaye xoolaheedana waan kuu khulcaye waxa way gabadha fur buu yidhi markaa fa khulcun bimaqsuubin xoolo la soo dhacay weeyaan khulcun bimaqsuubna horaan u soo tilmaanay waaya gabadhii markaa way furmaysaa dalqad baainay ku furmaysaa mahermitlina wuu ku waajibaya asagaana lagu yeelanaya mahermitligaas maxamed cuwadkii ayaa fasahaaday waa fahanti sooma xoolo la soo dhacay ayuu markaa ku qulcay marka xoolihii dee ku asixi mahayo ilaan xoolahan gabadha mayna u fasixin sooma wuxuu idhi abuuha aabbaheedka ajnabiyin buu la mid yahay oo faykhtalicu bimaalihi xoolihiisa yuu gabadhii ku hulci karaa fain ikhtalaca hadduu ku hulco bimaaliha xoolaheeda wasaraxa markaa u caddeeyay biwakaalatin wakaalad aw mase wilaayatin walaaya lam tadluqu gabadhii ma furmayso oo mase biistiqlaalin madax bannaaniyo gabadhii ku khulcay xoolaheedii fa khulcun waa khulc bimaqsuubin xoolo lasoo dhacay ku dhacaya oo markaa axkaamta aan soo tilmaanay ayaa maraysa wallahu tacala aclam wsala allah wasalam cala nabina mxamed